bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina muxamed wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaynu ku dhex jirnay kitaabkii araddu clى اljahmiya wالzanaadiqa liimaami ahli الsunna axmed ibni xambal caleyh raxmat اllah waxaynu soo gaarhnay faqrada uu imaamku isku waafajinayo ayaadka ku soo arooray mashaariqda iyo maqaaribta ama mashriqa iyo maqhribka ama mashriqaynka iyo maqhribaynka haddaynu darsigeennii xalay shalay baynu kaga hadalay darsigeennii kan ka horreeyaan dhihi lahaa eradan dib ugu noqono marka la ifraadiyo oo rabbulmashriqi waalmaqhribi la yidhaahdo mufrad laga dhigo usan jamac ahayn imaamku wuxuu isagu maray oo uu ku fasiray wuxuu yidhi mashriq iyo maqhrib marka la ifraadiyo waxaa laga wadaa fahada alyowm aladii yastawi fiihi alleylu waannahaar waa maalinka ay habeenkiiyo maalinku ay siman yihiin aysan kala badnayn mashriqiisa iyo maqhribkiisa labadaasaa laga wada yacni waxaa jira saan horey u sheegnay sannad walba waxaa jira habeen xilli habeenkiiyo maalinku ayna kala badnayn oy isla egyihiin kadib waxay bilaabayaan inay kala bataanoo ama habeenkaa badanaya ama maalintaa badanaysa haddana sannadka waxaa soo wareegaya xilli ay siman yihiin marka xilligaa ay habeenkiiyo maalinku siman yihiin qorax ka soo baxa oo mid ah iyo dhicidoo mid ah taasaa laga wadaa rabbulmashriqi waalmaqrib sidaasi waa sida imaamku caleyh raxmat ullah aayadda u tawjihiyey alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay rabu اlmashriqi wاlmaqhribi mufradkaasi waxaa laga wadaa jinsu اlmashaariqi wاlmaqaarib oo wuxuu leeyahay waa mufrad bimacna aljamci ah sidaas daraaddeed rabu lmashaariqdii iyo maqaaribtii iyo almashriq iyo wala maqhrib isku macnay noqonaysaayo waa loo isticmaalaa mufradka in haddii alla la geliyo ama jinsi ama uu cumuum faa'iideeyo oo macnaha jamacoo kale inuu yeesho marka rabbulmashriqi waalmaqhribi macnal jinsi weeyaanoo jinsi baa loola jeedaayo mashaariq iyo maqaaribtaa laga wadaa taana iyadana waa tafsiir sax alimaamu albaqawi iyo ibnulqayim ayagu waxay leeyihiin marka la ifraadiyo rabulmashriqi waalmaqhribi la yidhaahdo jihadaa laga wadaa jihada oo markaa jihooyinka afar u qaybsama waa koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo galbeed soo maa markaa jiha la fiirinayaa waa rabulmashriqi dhanka ka soo baxa oo dhan baa marka laysku qabanaya walmaqribi dhanka dhicidda oo dhan baa marka laysku qabanaya jihadii baa loola jeedaa markaa marka la ifraadiyo tafsiirkaasina waa tafsiir wajiih oo waxaa maraya alimaam albaqawi iyo ibnuulqayim iyaa maraya intaasba waa la mari karaa marka mufrad laga dhigo anubnimaadna marka taniye laga dhigo laba laga dhigo rabulmashriqayni wa rabulmaqribayn imaamku wuxuu yidhi fa hada aطwalu yowmin fi الsana sanadka maalinka ugu dheer saan tilmaannayba marna habeenka ayaa saacadihii maalinta qayb ka qaadanayoo dheeraanaya marna maalinta saacadihii habeenka wax ka qaadanaysoo dheeraanaysa waana midda rabbi yidhi yuuliju alleyla fi nnahaar wa yuuliju nnahaara fi alleyl say u kala qaadanayaan u kala qaadanayaan ayaa waxaa imaanaysa sanadka maalin maalinka ugu dheer sannadka maalmihiisa marka laysku daro waxaa kaloo imaanaya maalinka ugu gaaban sannadka maalmihiisa oo dhan oo markaa dee habeenkaa ugu dheer ah, marka middaa weeye maalinku xilliga uu ugu gaaban yahay iyo maalinka sannadka maalinka ugu dheer mashriqooda iyo maqhribkooda oo laba ah baa laga wadaa sidaas waa tafsiirka imaamku uu maray waa alimaam ibnu kaiir caleyh raxmatullahi mufasiriin fara badani waxay leeyihiin rabu lmashriqayni wa rabu lmaqhribayni taniyada waxaa laga wadaa mashriqay asayfi waashitaa yacni xagaaga iyo jiilaalka labada xilli ee iska soo horjeedo waay ka soo baxa iyo dhicidda mid walba wuxuu leeyahay meelay qoraxdu ka soo baxdo iyo meelay u dhacdo marka labadaasaa laga wadaa maxaa jiilaalka iyo xagaaga loo maagay waxay leeyihiin jiilaalka iyo xagaaga waxaa ka soo baxoodaiyo qoraxdhacooda loo qabtay waa labada xilliye ay meelaha qoraxdu ka soo baxdo ay isugu fog yihiin yacni jiilaalkana dhanka ugu sheesay jirtaa xagaagana dhanka ugu sheeye dhanka kaleabay jirtaa saas daraaddeed waxaa la soo qabtay labadii mashriq ee ay isugu fogeyd qoraxdu meelahay ka soo baxdo meelihii ugu fogaa ayaa laga soo qabtayo waa sayfka iyo shitaaga yani waa labada xilli ee yani kulaylaha midna uu qaboobuhu jiro midna uu jiro kulaylku jiro xagaagay jilaalka waay sidaa buu marayaa mufasiriin badan baana sidaa marayo alimaam albukhaari mujaahid buu ka soo goorinayaa waxaa kaloo ra'yi isaga kaas laga yaabaa inuu xagga fahamka uga dhow yahay ah rabu lmashriqayni wa rabu waxaa laga wadaa mashriqiy ashamsi waalqamar wa maqhribiy ashamsi waalqamar qoraxda iyo dayaxu meeshay ka soo baxaan midba meel buu ka soo baxa sooma laba meelood bay ka soo kala baxaan laba meeloodna way u dhacaan tafsiirkana culimmada qaar baa rajaxayo weliba waxay ku rajaxayaan marka la fiiriyo sibaaqa marka la fiiriyo suuratu sooma ahayn waxay ku timid raxmaan sooma ahayn haa waxaa ka horraysay waashamsu waalqamaru bixusbaan soo ma waalqamaru bixusbaan baa la soo sheegay waa la soo waday fabiأyi aalaaءi rabbikumaa tukadin waa la soo waday markaasaa la yidhi rabu اlmashriqayni warabu اlmaqhribayn sidaas daraaddeed mashriqaya الshamsi wاlqamar wamaqhribaya الshamsi wاlqamar baa laga wadaa sidaana waa tafsiir isagana wajiiha wey oo sibaaqaas hay-adaha ka horreeyey marka la fiiriyo macno saxuu noqonaya taana waa markii la taniyeeye wey rabulmashaariqi waalmaqaaribi marka la jamciyo waa soo sharaxnay qoraxdu hal maalin ah iyo maalinka ku xigaayay isku meel kama soo wada baxdo sanadka oo dhan maalin kasta meeshay ka soo baxaysa waa ka duwan tahay meeshii ay shalay ka soo baxday berri meeshay ka soo baxaysay godkay ka imaanaysana waa ka gedisan yahay beri dambe iyo shalay waa ka duwan yahay sanadka oo dhan meelo kala gedisan bay ka soo baxaysaa meelo kala gedisanna waa u dhacaysa annaga markaan fiirino hal jihay nala tahay laakiin ilaahay wuxuu u sameeyey yani inay socoto ay kolba meel ka soo baxdo haddana soo noqoto siaa u baxdo adugu biqadi nadar ma dhulkaa wareegaya ma socota masaladaas yani wax wey haddaaman la fiirininba laakiin way iska caddahay inay kala duwan tahay meelahay ka soo baxaysa meelahay u dhacayso kuwii oo la jamciyey wey marka mashaariqdii oo la jamciyey iyo maqaaribtii oo la jamciyey ayaa laga wadaa intaas aynu kaga baxno insha allahu tacaala ku noqoshada aynu ku noqonnay ayadda iyada ayb shubhada sideedaad ayaa imaamku wuxuu yidhi waina yowman cinda rabbika kaalfi sanati mima tacuduun wa ama qowluhu waina yowman cinda rabbika kaalfi sanatin mima tacuduun wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhra yudabiru almra min alsama'i ila alardi uma yacruju ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sanati mima tacuduun wa qaala fii aayatin ukhra tacruju almalaa'ikatu waalruuxu ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana fasbir sabran jamiila faqaaluu kayfa yakunu hada min alkalaami almuxkam wahuwa yanqudu bacduhu bacdaa wuxuu yidhi wa ama qowluhu ilaahay odhahdiisa wuu yidhi wa inna yowman maalin cinda rabbika rabbiga agtiisa ka alfi sanatin kun sano oo kale waay oo mimaa tacudduuna waxa aad tirinaysaan kun sano oo idinka tiradiinna ah maalmaha iyo sannadaha aad tirsataan ah baa maalinku ilaahay agtiisa ka yahay maalin marka la yidhaahdo ilaahay agtiisa waxaa maalin la yidhaahdaa kun sano wixii idinka idiin ah markaad idinka kun sano tirsataan kunkaas sano ilaahay agtiisa hal maalin bay weyn ayb wa qaala alla wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kale wuxuu ku yidhi yudabbiru wuxuu yani dabaraa almra arinka amarka ayuu dabaraa min asamaa amarkiisuu dabaraa min asamaa'i xagga saruu ka dabaraa ila alardi dhulkuna usoo dabaraa amarkiisa iyo maamulkiisa ayuu allah tabaaraka wa tacaala samada ka soo dabaraayoo dhulku u soo dabaraa uma kadibna yacruju waxaa kora ilayhi alla xaggiisa fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu alfa sanatin kun sano oo mimaa tacuduuna waxa aad tirsataan ah ayib amarkii isaga ahaa ee alla xagga samada ka keenay dhulka u soo dejiyey dib buu u noqonaya xagga alluu u korayaa marka uu u korayna waa maalin qadarkiisu uu yahay kun sano oo mimaa tacuduuna waxaad idinku tirsanaa tiradiinna marka la fiiriya yacni ilaahay agtiisana wuxuu ka yahay maalin idinka tiradiinnana wuxuu ku yahay kun sano ayib wa qaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kale alla wuxuu ku yidhi tacruju waxaa koraysa almalaa'ikatu malaa'igtii iyo wاlruuxu malakuljibriil baa ilayhi alla xaggiisa u koraya fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu hamsiina alfa sana konton kunoo sano fabir abir sabran jabiilan sabir wanaagsan jamiilan sabir wanaagsan sabir waag ayb xaggee ishkaalku ku jiraa marka fa qaaluu waxay kayfa sidee buu yakuunu u ahaanayaa haada kani min alkalaami almuxkam hadal la sugay oo sax ah see buu ku noqonayaa wa huwa walxaal huwa isagu yanqudu uu burinayo bacduhu qaarkii bacdan qaarka kale uu burinayo isagoo isburinayoo saa isaga hor imaanaya see buu ku noqon karaa hadal muxkam ah oo xagga alla ka yimid la sugay ayb su-aashaasay keeneen adigu wax weeye shubhadoodu wax weeyaan aayadaha qur'aanka mar waxay sheegeen kun sano mar kalena waxay sheegeen kun sano mar kalena waxay sheegeen konton kun oo sano marka kun sano iyo konton kun oo sano way kala yihiin soo iskama hor imaanayaan shubhadoodu taa iyadaa qaala imaamku wuxuu yidhi marka isagoo shubhadii ka jawaabaya amaa qowluhu odhahdiisa uu yidhi alle wa inna yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduun aayadda iyada ah wa inna yowman maalin oo cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaaday ka alfi sanatin kun sano oo kale weeye kun sano yuu la mid yahay oo mimaa tacuduuna waxa aad tirinaysaan tiradiinna iyo idinka xisaabtiinna wixii kun sano ku ah ilaahay agtiisa hal sano waa wuxuu imaamku yidhi fa haada kani min alayaami maalmihii ayay ka mid tahay allatii maalmahaasoo khalaqa allaahu alla uu abuuray fiihaa dhexdeeda alsamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulka kullu yowmin maalin kastaay ka alfi sanatin kun sano u dhigmaa muxuu ka wadaa samaawaadka iyo dhulalkiiyo waxa u dhaxeeya soo lix bari laguma abuurin ya sida qur-aanku sheegay lix beri buu alla ku abuuray fii sittati ayaam lixda beriyee lagu abuuray ma lixdeennan beri oo kalaa maya lixda beri ilaahay xaggiisa marka la fiiriyo xisaabtiisa bay lix beri tahay lix maalmood waahay laakiin innaga xisaabteenna marka la fiiriyo maalinkiiba kun sano oo tiradeenna abuu u dhigmaa meeqay noqonaysaa marka yaa inaga xisaabteenna waxay noqon lix kun oo sano ilaahay agtiisana maxay tahay ya waa lix maalmood wa fahanoo adiga waxa weeye wixii inaga inoo ah wixii inaga xisaabteenna iyo tiradeenna kun sano ku ah baa ilaahay agtiisa hal maalina marka iskama hor imaanaysaan yacni ilaahay miisaankiisii iyo tiradiisii xisaabtiisuna waa mid aadamaha iyo khalqiga xisaabtiisuna waa mid sidaasee marka yay ku socotaa wey macnaha aayaddabaanu ku cadahayo wa inna yowman cinda rabbika alla agtiisa waa yowm idinka agtiinnana ka alfi sanatin waay waa kun sano mimaa tacuduuna tiradiinna marka la fiiriyana waa kun sano alla agtiisana waa yowm ah, sidaas way macnaha ayb wa amma qowluhu ilaahay odhaahdiisa uu yidhi yudabbiru اlmra min aلsamaaءi ilى اlardi uma yacruju ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sanatin amarkii all xaggiisa ka yimid wuxuu xagga alla ku noqonayaa kor ka yimid ee dhul ka yimid wuxuu xagga alle u laabanaya maalin tiradiisu ay tahay kun sano wuxuu yidhi sheekhu imaamku wahada kani wadalika kaasi waxa weeye ana jibriila jibriil kaana wuxuu ahaa yanzilu mid soo dega cala alnebiyi nebigu korkiisu ku soo degi jiray sal lla alay wasaslam wayascadu markaasuu kori jira oo fuuli jiray ila asamaa'i xagga sare korbu haddana u noqon jiray fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu alfa sanatin kun sano daalika kaasi muxuu yahay marka yacni waxa weeyaan jibriil inuu kor ka yimaado oo xagga alleh amar ka keeno oo nebiga u keeno oo haddana noqdo oo uu meeshii ku laabtahay waa kun sano ayb wuu sii caddaynaya imaamku daalika kaasi waxa weeye annahu amar iyo sha'niye min asamaa'i samada laga soo bilaabo ila alardi ilaa dhulka laga yimaado masiiratu miati caamin shan boqol oo sano socodkood waay in loo socdo waay fa hubuutuhu marka soo degiddiisa uu kor ka soo degayo waa khamsu mia waa shan boqoloo sano wa sucuuduhu fuulitaankiisa uu kor fuulayana waa khamsu mi'ati caamin waa shan boqoloo sano fadalika kaasi alfu caamin waa kun sano waa aayaddani bimacnaa wuxuu ka wadaa jibriil xagga alle inuu ka yimaado oo dhulka amarka alle keeno waxyiga inuu nebiga u keeno sal alla alay wasalam haddina laabto oo uu meeshuu ka yimid dib ugu noqdaay waxay qaadanaysaa kun sanoay qaadanay kun sano ayay qaadanaysaa oo say kun sano ku tahay soo socodkiisii uu kor ka yimid ee dhulka imaanayee waxyiga keenayeyna socdaalkaasi wuxuu qaadanayaa shan boqoloo sano dib inuu u noqdona socdaalkeedu waxay qaadanaysaa shan boqoloo sano markii la ysku darana waa kun sano laakiin waa tiradee ya waa innaga xisaabteenna iyo tiradeenna yacnii haddii aadamaha inta uu garanayo socdaal halkan laga diro oo samada loo diro kor loo diro socdaalka ugu dheer iyo shayga ugu dheere la isticmaalo bimacnaa shan boqol oo sanaad u socon lahaydeen waay soo degiddana shan boqol oo sanaad ka soo degi lahaydeen waay laakiin lagamada wado jibriil baa soo soconaya shan boqoloo sano oo shan boqoloo sano haddana sii soconaya maaha soo ma yacni xagga alleh xisaabtiisa mehe idinka tiinna marka la fiiriyo waa tiinna marka la fiiriyo waxay noqona shan boqoloo sii socdiyo shan boqoloo soo socda saasay noqonaya laakiin ilbidhiqsigu xagga alle kaga imaanaya waxay ku keenaya kuna noqonaya iyagu marka dhankaa laga fiiriyo maana ayib marka taasina macnahaasaa laga wada inuu macnuhu sidaa yahayna aayadda lafteeda xoojinayso waxa laga hadlayo waxa weeyaan waa nusuulu amri illaahi wa curuujihi soo aayaddu ma tilmaami ah. ayb yudabbiru almra min alsamaa'i ila ardi amarkii allah kor ka imaanayaoo dhulka imaanaya uma yacruju ilayhi haddana waa noqonayaayo kor buu u fuulaya inta ay qaadanaysa hawshaasi marka laga hadlayo fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sana marka aayadda iyadana ayay ku caddahay ayib tafsiirka noocaasa oo tafaasiisha noocaasa cabdillahi bn cabbaas iyo kheyrkii baa laga soo guuriyaa mufasiriintii salafka ka mid ayb inay arrintu sidaas tahay ilaahay agtiisa wixii innaga kunka sana inoo xisaabsan ilahay agtiisa inuu maalin ka yahay axaadiis baa tilmaamayso sidaa ku sugan waxaa ka mida ah maala xadiidka abu hurayra tirmidi ibnmaaja iyo keyrkood baa soo saaray waa xadiis saxiix nebigu wuxuu lehy sal lla alay wasalam yadkhulu fuqaraa'u اlmu'miniina aljanna qabla alaghniyaa'i binisfi yowm hamsu mi'ati caam dadka fuqarada ee masaakiinta ah waxba haysanin ee mu'miniinta ah muslimiinta ka mid a ah, jannada ayay gelayaan oy uga hormarayaan dadkii akhniyadee wax bay jannada uga hormarayaan maalin niski markaasuu maalinkii niskii nebigu wuxuu ku fasiray an boqol oo sano waa xisaabtee marka yowm la yidhaahdo waa cinda rabbika soo maa waa alle xisaabtiisa waa alle agtiisa nisfi yowm bay jannada uga hormarayaan innaga xisaabteenniiyo tiradeennana meeqa wey khamsu mi'ati caamin shan boqoloo sano xisaabteennaa wa axaadiista nabigana sal lay waslam saasay u tilmaamaysaa nacam wa amaa qowluhu odhaahdiisa uu yidhi alle fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana ayib maalin tiradiisu ay tahay konton kun oo sano yaquulu wuxuu leeyahay oo ujeeddadu ay tahay low weliya hadduu qaban lahaa xisaaba alkhalaa'iqi makhluuqaadka xisaabintooda hayrullaahi alla cid aan ahayn hadduu qaban lahaa maa faraqa kamuusan faaruqeen minhu xisaabtaa kamuusan faaruqeen fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo miqdaaruhu qadarkiisu uu yahay khamsuuna alfa sana konton kun oo sano kamuusan faaruqeen wayafruqu allaahu alla uu ka faaruqi minhu xisaabta khalaa'iqda miqdaara nisfi yowmin maalin eh, maalin niskii qiyaastii iyo qadarkeeda oo min ayaami dunya maalmaha adduunyada ka mida ayib idaa goortii akhada uu qabto fii xisaabi alkhalaa'iqi ah makhluuqaadka xisaabintooda markuu alla qaabbilaabo oo uu qabto wuxuu kaga faaruqayaa oo ku dhammaynayaa maalin qadarkii oo maalmaha adduunyada ka mida niskii fadalika kaasina qowluhu ilaahay odhahdiisa weye uu yidhi wakafaa bina annaga ayaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal yacnii wuxuu ka wadaa surcat alxisaab xisaabta dadejinteeduu ka wada tanna wuxuu imaamku ku fasiray konton kun oo sano waxaa laga wadaa oo maalinka loo yidhi konton kun oo sano loo yidhi waa marka loo fiiriyo maalinta qiyaamada xisaabinta khalaa'iqda la xisaabinayaa laga wadaa haddii marka makhluuq loo dhiibi lahaa oo la dhihi lahaa ama malag ha noqdo ama bini aadan ha noqdo ama jin ha noqdo ama makhluuqaad kale ha noqdaan haddii la li lahaa addoomahan xisaabi bilyaniskan makhluuqaadkaee meeshan isugu yimid kala xisaabi oo loo xil saari lahaa konton kun oo sano bay ku qaadan lahayd in mid walba maxkamad uu saaro warkiisa dhegaysto xugum ka soo saaro ya konton kun oo sano bay xisaabteedu ku qaadan lahayd hamsiina alfa sana marka saasaa laga wada laakiin allah tabaaraka wa tacaala isagu makhluuqaadkanoo dhan wuxuu manaha xisaabtooda kaga baxayaa maalin niskii oo maalmaha adduunyada ka mida maalmahan aan naqaanay adduunyada niski yani halgelin halgelin buuba waxaasoo dhan ilaahay tabaaraka wa tacala kala dhammaynaya way macnaha marka hamsiina alfa sana waa marka la yidhaahdo xisaabta ama addoommada kala saaridooda haddii makhluuq loo dhiibi lahaa waa taasaa laga wadaa oo qadarka iyo muddada ay kaga bixi karaan oo ku xisaabin karaan oo dhammayn karaan muddadaasay noqon lahayd waa ayib yaquulu wuxuu leeyahay ula jeedaa weye low weliya hadduu qaban lahaa xisaaba alkhalaa'iqi makhluuqaadka xisaabintooda hadduu tawallin lahaa oo uu qaban lahaa hayrullaahi cid aan alla ahayn maa faraqa kamuusan faaruqeen minhu xisaabkaas fii yowmin maalin dhexdii miqdaaruhu qadarkiisu khamsuuna alfa sana kontonkuna uu sana u yahay muusan ka faaruqeenoo maba dhammeeyeenba wayafruqu allaahu allese wuxuu ka faaruqi oo dhammaynayaa minhu xisaabtaasi miqdaara nisfi yowmin maalin niskii qadarkii oo min ayaami dunyaa adduunyada maalmaheeda ka mida idaa goortii akhada uu qabto oo alla uu bilaabo fii xisaabi alkhalaa'iqi khalaa'iqda xisaabintooda markuu bilaabo fadalika kaasina qowluu odhahdiisa wii alle uu yidhi wakafaa bina annagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal yacni wax weeyaan muddo gaaban ayaa allah tabaaraka wa tacaala waxaasoo dhan kala xisaabinaya mid walba xaqiisa siinaya kala diraya way macnaa yacnii wuxuu ka wadaa surcata alxisaabi xisaabka dadejintiisa annagaa ku filan xisaabta inaan dadajino wakhti nagu qaadan mayso macnahaasaa laga wadaa marka aayaduhu hamsuuna sana iyo eh, alfa sana oo gooni iskama hor imaanayso midba meel baa laga wadaa mid walba qaabbaa loola jeedaa laakiin idinka iyo fahmxumadiinna iyo maskaxdiinnan jiran baa iska horkeentay aayadaha ilaahay midba meel bay leedahay wey ayib sidaasi waa tawfiiq sidaa imaamku maray aayadaha waa laysku waafajiyaa tawfiiq kalaa jiroo laysku waafajiyo lagu jamciyo in la yidhaahda aayadahani kulli waxay ka hadlayaan maalinta qiyaamaday ka hadlayaan sidaan waa tafsiir kale waay haddii sidaa la yidhaahdana waxay noqonaysaa alfa sana iyo hamsiina alfa sana waxay ku kala duwan yihiin markaa takhtalif biictibaari xaali almu'mini waalkaafir maalinkaasi dherarkiisa waa maalinta qiyaamade mu'minkana wuxuu u noqonayaa wax gaaban oo kun sano oo kale ah gaalkana waa ku dheeraanaysaayo konton kun oo sanuu ku noqonaya wuxuu u keenay aayaddaa la yidhi tabaaraka wa tacaala fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinkaasi waa maalin adag gaalada korkoodana aan ku fududayn markan tiradan dheer ee maalinku dheeraanaya qiyaamadu waa gaalada gaabnida uu gaabanayana waa dadka mu'miniinta iyo muslimiinta ah ictibaartaana waa jirtaa ayb culimada qaar baa sheegay wa amaa qowluhu shubhadii sagaalaad waayo wa amaa qowluhu imaamku wuxuu yidhi wa amaa qowluhu wayowma naxshuruhum jamiican uma naquulu liladiina ashrakuu ayna shurakaa'ukum aladiina kuntum tascumuun ilaa qowlihi laga gaadho wallaahi rabbina ma kunna mushrikiin faankaruu an yakunuu mushrikiin faankaruu an kaanuu mushrikiin wa qaala fii aayatin ukhra walaa yaktumuuna allaha xadiida fashakuu fi lqur'aani wa zacmuu annahu mutanaaqid shubhadii sagaalaad weeye wa amaa qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi wa yowma maalin uga sheekee naxshuruhum aannu soo kulminayno isu keenayno jamiican dhammaantood uma marka kadibna naquulu aannu dhahayno liladiina kuwii ashrakuu alle la wadaajiyey ayna aaway baanu ku dhahaynaa shurakaa'ukum la wadaagayaashiinnii aaway kuwii aad ilaahay la wadaajiseen ama wax idinla wadaagay aaway alladiina kuwaasoo kuntum aad ahayn jirteen tascumuuna kuwa sheegta adduunka markaad joogteen aaway kuwaad sheegan jirteen ilaahay inay wax la wadaagaan aad ku tirinayseen aaway ilaa laga gaadho qowluhu tacaala laga gaadho wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin Ah. uma lam takun fitnatum sooma uma lam takun fitnatuhum ila an qaaluu wallaahi rabbina ma kunna mushrikiin ah. jawaabtoodu marka waxay noqotay wallaahi rabbina ilaahay baan ku dhaarannaye rabbigana ama rabbigaannaan ku dhaarannaye maa kunnaa maba aanaan ahaan jirin mushrikiina mushrikiinba maanaan ahayn ah marka la yidhahdo war aawey kuwii aad ilaahay wax la wadaajiseen xaggay galeen way inkirayaanoo waxay leeyihiin mushrikiinba maana ahayn muwaxidiin baan ahayn ah. ayib meeshaa maxaa ka muuqda marka inay shirkigoodii qariyeen oy rabaan ilaa ilaahay wax ka qariyaan soo ma oo caqiidadoodii faasidkayd iyo gaalnimadoodii inay qarsadaan oy ilaahay ka qariyaan bay isku dayayaan wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin fa ankaruu waxay inkireen buu yidhi an kaanuu inay ahaan jireen adduunka markay joogeen mushrikiina inay mushrikiin ahaan jireen bay inkireen way diideen wa qaala alla wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kalena wuxuu yidhi walaa yaktumuuna ka qarin maayaan allaha alle xadiian wa war ah aakhare markay tagaan waxay ilaahay ka qarin karaan maba jiraba wax walba bannaanku yaallaayo waa la fadeexaysan yahay waba la qarsan maayo ilahay waxba ka qarin maayo marka labada aayadood midda horena sooma ahaas ma sheegayso inay shirkigoodii inkireen oo qariyeen ya ta dambena sooma sheegayso inaysan ilaahay waxba ka qarin karin wax sheekiya wara kama qarin karaan muctaqid iyo iska badaay ayib labada aayadood marka daahirkoodu saasay isaga hor keeneen fa shakuu way shakiyeen filqur'aani qur'aanka dhexdiisay ka shakiyeen wa zacamuu waxayna sheegteen annahu isagu mutanaaqidun mid isjebinayo iska hor imaanayo inuu yahay leanna meeshaana waxbay qariyeenoo shirkigoodii way qarsadeen halkana waxba ma qarin karaan iswaafajiya ayb imaamku marka waa iswaafajiye wuxuu uhi wa ama qowluhu idhaahdiisa alla uu yidhi wallaahi rabbina ma kunna mushrikiina uma lam takun fitnatm ila an qaaluu wallahi rabbina ma kunna mushrikiin taa iyada diidada ay diideen inay mushrikiin ahaayeen wadalika kaasi wax weeye ana haulaai almushrikiina kuwa gaalada mushrikiinta ilaahay khalqigiisa wax wadaajiya idaa goortii ra'ow ay arkaan maa yatajaawasu allaahu waxa alla uu u dhaafayo can ahli tawxiidi dadkii tawxiid ahlu tawxiidkiiyo mu'miniintii wuxuu ilaahay u dhaafayo cafinta uu cafinayo saamaxaadda dunuubtooda la dhaafayo markay arkaan ayay yaquulu waxay dhahayaan bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale gaaladii baa isdhahaya idaa goortii bay dhahayaan sa'alanaa uuna weyddiiyo iyagaa isu sheegaya way isu laqinayaan war hooye idaa sa'alanaa markuu ina weyddiiyo naquulu waxaynu dhahaynaa ku jawaabaynaa lam nakun maanaan ahaan jirin mushrikiina mushrikiinba maana ahayn ilaahayou ahlu tawxiid baannu ahayn ee kuwaas aad u dembi dhaafaysid anugu dar maxaadna looga reebi mushrikiinba maana ahayn aynu saa ku jawaabno iyagii baa isdhahay falamma jamacahum markuu ilaahay isu keenay oo soo wada jamciyey wa jamaca asnaamahum wixii ay caabudi jireen iyo sanamyadoodiina la soo kulmiyey oo laysu keenay oo wa waqaala uu yidhi ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun kuwii wax ila wadaagay eed sheegateen aaway inay wax ila wadaagaan qaala markaasaa allaahu alla wuxuu yidhi uma lam takun maysan ahaanin fitnatuhum jawaabtoodu ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooye inay yidhaahdeen mooye wallaahi rabbina ilaahay baanu ku dhaarnay rabbigana eh maa kunnaa maanaan ahaan jirinba mushrikiina saasay marka dhahayaan ayb falamma katamu shirka soomaalit yacnii ta hore wuxuu tilmaamayaa maxaa ku bixiyey oo ku kallifay inay shirkigoodii inkiraan waxaa ku bixiyey aakhare markaad la tago waxay arkayaan towxiidkii iyo iimaankii oo laysugu dembi dhaafayo sooma dadkii muwaxidiinta ahlu tawxiidka ahaa maadaama aynan adduunka shirku ku samaynin oo ilaahay iska saamaxayo jannada la geynayo loo naxariisanayo war maxaan dadka uga hadhnoo laynooga reebay bay leeyiin marka waxaa laynooga reebay waa shirki tawxiid la'aan waa soo tawxiid la'aan maaha aynu inkirnaba marka shirkiga aan dhahno shirkigana lagu haysto mama aanaan gelinba oo ahlu tawxiid baan saas daraaddeed dadka yaana laga reebine dee hanala saamaxa annagana ahlu tawxiid baynu ahayn taasa horta ku bixinaysa ku kallifaysa inay shirkigoodii qariyaanoy iska dhigaan inay ahlu tawxiid ahaayeen waa kow markaa wey markay marka inkirayaan maxaa dhacaya marka falammaa katamuu markay qariyeen ashirka shirkigii markay qariyeen ayaa khatama allaahu alla wuxuu daboolay oo uu xidhay calaa afwaahihim afafyaalkoodii wa antaqa wuxuu ka hadliyey aljawaarixa xubnihii baa laga hadliyey fa markaasay hadashay bidaalika arrinkaasay ku hadashay arrinkay ku hadashay inay gaalo ahaayeeno mushrikiin ahayn bay qirtay soo ma wixii ay qarinayeen xubnahoodii baa beeniyey oo warkiiba caddeeyey oon waxba qarinin fadalika kaasi qowluhu ilaahay odhahdiisa weeye uu yidhi alyowma maanta ayaanu nakhtimu xidhaynaa calaa afwaahim afafyaalkooda korkoodaanu xidhaynaa oon daboolaynaa wa tukallimunaa waxaa nala hadlaysa aydiihim gacmahoodaa nala hadlaya wa tashhadu waxaa markhaati furaysa arjuluhum lugahooda markhaati furaya bima kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen sababteeda fa ahbara wuxuu sheegay allahu alla casa wajalla can iljawaarixi markuu alla leeyahay walaa yaktumuuna allaha xadiian maxaa laga wadaa ayaga carabkoodu waa isku dayayaa inuu wax qariyo laakiin yaan waxba qarinayn ya jawaarixdii baan waxba qarinayn saasaa laga wada jawaarixdii faahbara wuu sheegay allahu alla caza wajalla can iljawaarixi buu ka warramay xubnuhu ka warramay xiina goortii shahidad ay markhaati furtay taasaa marka laga wadaa walaa yaktumuuna allaha xadiian hadday carabka isku dayo inuu wax qariyo xubnihii baaba laga hadlin fa haada kani tafsiiru maa shakat waa wixii ay shakada tafsiirkiisa fiihi dhexdiisa azanaadiqatu diinlaawayaashu wixii ay ka shakiyeen oo ay qur-aanka ku sheegeen iska hor imaanayo tafsiirkiisu waa kaa wey macnaa ayib towfiiqa isaga iyo iswaafajintaasi waxaa laga wariyaa mufasiriintii salafka qaar ka ah, sida cabdullahi bnu cabbaas mujaahid iyo kayrkoodo mufsiriinta salafka ka mid ah, ridwanullaahi calayh sidaa imaamku maray oo isu waafajiyey ayay iyaguna isu waafajiyeen ayb waxaa jirta iyadana qaab kale oo culimmada qaarkood isu waafajiyaan oo waxay yidhaahdaan marka ay leeyihiin wallaahi rabbina maa kunna mushrikiin meel meelaha qiyaamada ka mida la joogaa markaa inay wax qariyaan bay isku dayaan meel kale marka la joogana warkii bay caddaynayaan waxba qarin maayaan marka labada aayadood waxaa laga ka wadaa bimacnaa bitacadudi alamaakini waalmawaatin ilaan meelaha la marayaa kala duwan soo maa meelana waxbay isku dayeen inay qarsadaan meelana wax walba bannaankay soo dhigayaan sidaana waa mid ay mufasiriinta qaar ka mida ay muxuunu ahaa isku waafajiyaan oo iyadana way jirtaa shubhada tobnaad waama qowluhu caza wajalla wa ama qowluhu oo dhexdiisa uu alla yidhi caza wajalla uu yidhi wayowma taquumu asaacatu yuqsimu lmujrimuuna maa labisuu hayra saaca wa qaala wuxuu alla yatakhaafatuuna baynahum dhexdooday isku qarsanayaan in labistum ilaa cashra wa qaala wuxuu yidhi in labistum ilaa wa qaala wuxuu idhi in labithtum ilaa qaliila wamin ajli dalika shakkat izanaadiqatu ah. wa ama qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi casa wajalla uu yidhi wa yowma maalinka taquumu ay istaagaysa alsaacatu qiyaamadu yuqsimu way dhaaran doonaan almujrimuuna mujrimiintu way dhaaran waxay ku dhaaranayaan maa labithuu inaysan nagaanin hayra saacatin wakhti yar waxaan ahayn marka qur-aanka iyo sunnada lagu isticmaalo saacaddeennan ma aha oo maalinku labiyo toban saac yaha laakiin assaaca waxaa laga wadaa itlaaqa shaarica qur-aanka iyo sunnada assaaca waxaa laga wadaa wakhti zamanka ka mid badnayn saasaa laga wadaa macnaha marka maa labithuu inaysan nagaanin bay ku dhaaranayaan hayra saacatin wakhti yar waxaan ahayn wa qaala alla wuxuu yidhi yatakhaafatuuna way siraysanayaan baynahum dhexdoodoo waxay isku qarsanayaanoo hoos isugu sheegayaan in labithtum ma aydaan nagaanin ilaa cashran toban mooyaane wax kale maydaan joogin ma adduunkiibaa ma qabriga ya war ma toban beri bayn toban beri unbay ahay toban bay ahay bes kama badnayn wa qaala wuxuu yidhi alle isagoo iyaga ka warramaya wa qaala alle wuxuu yidhi in labithtum ma aydaan nagaanin ilaa yawman maalin mooye wax kale maba aydaan jooginba waxay yidhaahdeen maalin umbaaman joognay ayb wa qaala wuxuu yidhi in labithtum ma aydaan nagaanin ilaa qaliilan wax yar mooye marka intee la joogay waa ma wakhti bay ahayd yar ma toban bay ahayd ma maalin bay ahayd ma in qaliil bay ahayd ya min ajli dalika kaas dartii ayay shakad ay shakiday azanaadiqatu zanaadiqadii ay shakiyeen oo waxay yidhaahdeen qur-aanka waa iska hor imaanaya toban baan joognay maalin baan joognay wakhti yar baan joognay adeer intaba qur-aankaa sheegay se isu waafaqayaan waay qur-aankii baa iska hor imaanaya oo isburinaya saas daraaddeed wuxuu ku kutusayaa inuusan wax jira ahayn halkaasay mareen imaamku marka wuu iswaafajinoo wuxuu yidhi wa amma qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi in labistum ilaa cashra ma aydaan nagaanin toban waxaan ka ahayn wadaalika kaasi tafsiirkiisu waxa weeye idaa kharajuu markay ka soo baxaan min qubuurihim xabaalahoodii qubuurahay ku jireen markay ka soo baxaan oo fa nadaruu ay fiiriyaan ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen ay fiiriyaan ayb ilaa maa kaanuu waxay ahaan jireen ay fiiriyaan yukadibuuna kuwa beeniya bihi isaga kuwa beeniya oo min amri lbacdi isa soo saaridda arrinkiisa ah markay fiiriyaan waxay beenin jireen oo arinta isa soo saaridda ah qubuurtiina marka ay ka soo baxaan ayaa qaala wuxuu dhahayaa bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale in labithtum ma aydaan nagaanin ay fi lqubuuri xabaalaha kumaydaan nagaanin ilaa cashra layaalin ilaa toban habeen mooye yacni markii qubuurta ay ka soo kaakacaan oo ay fiiriyaan wixii ay beenin jireen oo in laysa soo saari doonaa wixii ay beenin jireen oo inkiri jireen maya ma jirta isa soo saarid haddii la dhinto saa umbaa lagu dhammaanaya wixii ay inkiri jireen ay fiiriyaanoo indhahooduba qabato yaa war waan taagtaagannahay oo waxaaniso waxaynu diidi jirnay oo inkiri jirnay ma ah fa nadaruu ay fiiriyaan ilaa maa kaanuu yukadibuuna wixii ay beenin jireen bihi isaga oo min amri lbacdi isa soo saaridda arrinkeeda ah tiina ay indhahoodu qabato ay arkaan markaasaa qaala bacduhum libacd waxay isleeyihinoo iskula hadlaya ya in labistum maydaan nagaanin fi lqubuuri ilaa cashra layaalin war xabaalaha inteen ku jirnay laga bilaabo maalinkan soo dhimannay oo qabriga layna geliyay ilaa maantaoo laysa soo saaray bal tiriya markaasa waxay leeyihiin toban beri bay ahayd ma xisaabtii kumanyaalka sana ahayd kumanyaalka sano ee qabriga lagu jiray xisaabteeda markay dib u fiiriyaan waxay la noqonaysaa inay toban habeen ku jireen wastakaruu markaasay haddana badsadeenoo way la badatay alcashra bay haddana badsadeen yaa tobana war toban waa badan tahay bay dheheen muddadiin fiir markaynu qabriga ku jirna markaan duma fiiri toban ah tobani waa badan tahay way ka yarayd fa qaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen in labidtum ma aydaan nagaanin ilaa yowman maalin mooye war tiradu toban waa ka yarayde maalin bay ahayd waay ayagiibaa tii hore ka noqday markii hore waxay dhaheen toban haddana way la badatay markaasaa waxay yidhaahdeen maalin faqaaluu waxay dhahdeen in labistu maydaan nagaanin ilaa yowman mooyaane filqubuuri qubuurta dhexda maydaan ku nagaanin uma markaa kadib bay istakaruu haddana badsadeen alyowma maalinkiibay haddana badsadeenoo ku batay maalin ah ya war muddadu maalin waa ka yaray ma wareersantidinsewaidinka maalin kaamila maynaan meesha ku jirin way ku badatay haddana faqaaluu markaasaa waxay yidhahdeen in labistum ma aydaan nagaanin ilaa qaliilan wax yar mooye war wakhtigu waa yaraa maalin maba gaadhayaba aayaddii kale waa ti ahayd ilaa cashiyatan aw duxaaha adduunyadii iyo qabrigii iyo gelin bay ahayd barin oo gelin hore ah mise gelin dambe ilaa heerkaasi soo gaadhaya marka dambe waxay gaadhan yidhahdaan wakhti kooban ilaa qaliilan aw saaca inay dhahaan maalan saaca wakhti yar uma kadibna istakaruu way badsadeenba alqaliila intii yarayd ba haddana ku sii badatay faqaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen in labithtum ma aydaan nagaanin ilaa saacatan wakhti yar oo min nahaarin maalinta ka mida ha haddana tii baa la qumanaan weydo way isbedeleeno war wakhti yaroo kooban oo maalinta ka mida intaa unbaynu meesha ku jirnay fa haadaa kaasi fa haadaa kani tafsiiru maa shakad wixii ay shakideen caddayntiisa wey fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu ay ka shakiyeen zanaadiqa waxay ka shakiday oy qur-aankan ku maagtay caddayntiisa iyo tafsiirkiisu wakaawa ayib warkaasi waa cadiya soo ma marka isla ayagii unbaa isbaraanbarayo isbadbedelayo hade muddadii ay meesha joogeen ma hubaan soo ma qiyaas bay ku socdaan qiyaastii bay kolba ka guurahayaanoo marna waxay leeyiin sidanay ahayd war waa badan tahay may tanay ahayd war badan tahay tanay ahayd ayagii waay sidaasaa marka laga wada qur-aanku marka tacbiirka uu midba meel cabiray intaasoo qowlba iyaga umbaa yidhi sooma ayb tawfiiq kalaa jirta mid kalaa jirto qaab kaleoo loo jamciyana iyadana waa jirta oo waxa weeye in la yidhaahdo hadalkan kala duwan ee ay dhihi doonaan midba qolaa tidhi baa iskhilaafayoo qaar ka mida waxay yidhaahdeen maalin baan joognay qaarna waxay yidhaahdeen toban baan joognay qaarna waxay yidhaahdeen saaca min nahaar baan joognay qaarna waxay yidhaahdeen war ma xadidi karne wakhti yarun baynu joognay ilaa qaliilan marka ayagiibaa qoloba si u hadleen sidaana waa lagu jamciyaa taana waxaa rajaxaya oo lagu xoojiyaa aayadda qur'aanka afiir ah suurati daaha alla ah, yidhi tabaaraka wa tacaala id yaquulu amhaluhum ariiqatan in labihtum ilaa yowma ah. id yaquulu marka uu leeyahay amhaluhum midkooda ugu roon oo ugu fiican ariiqatan xagga jidka midkooda ugu roonee jawaab ahaan ugu rooni waa midka yidhi in labistum maydaan nagaanin ilaa yowman maalin mooye marka kaasaa ugu roon ya kaasaa ugu roonoo afdaluhum waa mid baa sidaa yidhi kii ugu roonaa la yidhi hadallada kalena kuwa kalaa yidhi marka soo maa maxay labadooda ku kala duwan marka labada jamac maxay ku kala duwan kan hore imaamku sheegay wax weeyaan ayagii unbaa isbadbedelaye hadalla ay ku kala hadleenoo dad kala gedgedsan ku hadleen maaha tafsiirkan dambe iyo jamacan dambena waxa weeyaan hadalkani wuxuu ka soo fulay dad kala duwan oo iyagiioo meesha jooga ayuu ka soo fulayoo iyagii ayaa hadalkooda iska hor imaanaya labadaba waa laba jawaaboodoo culimmadu bixiyeenoo sax wey man ayb shubhada kow iyo tobnaad wa amaa qowluhu alla odhaahdiisa uu yidhi yowma yajmacu allaahu arusula fayaquulu maadaa ujiibtum qaaluu laa cilma lana wa qaala fii aayatin ukhra wuxuu yidhi wayaquulu lashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen wa kayfa yakuunu haada see buu ku dhacaya fayaquuluuna laa cilma lana waahbara canhum anahum yaquuluuna haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim fazacamuu ana alqur'aana yanqudu bacduhu bacda shubhadani waxa weeye wa amaa qawluhu odhaahdiisa alla uu yidhi yowma maalinka yajmacu allaahu alla uu kulminayo alrusula rusushii uu dirsaday buu kulminaya oo isu keenaya fayaquulu markaasaa wuxuu ku leeyahy alle maadaa maxay baa ujibtum laydinku jawaabay ummadihii aan idiin diray markaad u tagteen maxay ummadihii idinku jawaabeen qaaluu waxay dhahayaan rusushii laa cilma lanaa wax cilmiya nooma sugnaanin waxba kama ogin allow ummadihii aada noo dirtay waxay noogu jawaabeen waxba ka garan mayn adaa hawshaa garanaya ayb wa alla wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa aayad kalena wuxuu ku yidhi wayaquulu waxay dhahayaan alashhaadu markhaatiyadii kuwii markhaati furaya marag furaya waxay dhahayaan haaulaa'i kuwani alladiina kuwii weeye kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood korkiisa ku been sheegay kadabuu iyo kadabuu way kala tahay kadabuu oo daalka la takhfiifiyo bimacnaa been baad sheegtay waa been sheegid kadaba haddaad kadaba dhahdo waa beenin waa takdiib bimacnaa waxaad ku xukuntay inuu beenaala yahay marka kadaba la yidhaahdoon la shadinna waxay noqonaysaa isagaa been sheegay marka been bay sheegeenoo ilahay korkiisa been ku sheegeen ayb xaggee wey shubahadu marka shubahadu wax weeyaan aayadda hore waxay leedahay rusushii marka la weydiiyey dadkii laydiin diray iyo qowmkiinii maxay idinku jawaabeen rusushii way ka gaabsadeen oo waxay yidhaahdeen ilahu cilmi uma lihi aayadda labaadna maxay leedahay way ku markhaati fureen oo waxay yidhaahdeen haaulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim soo maa marka aayadda dambena waxay sheegaysaa rusushii ummadihii way ku markhaati furtay oo inay ilaahay beeniyeen oo been korkiisa ku sheegeen bay rusushu ummadaha ku markhaati furtay aayadda horena waxay leedahay rusushu markii la weydiiyey way ka aamuseen ya sidaasay marka faqaaluu waxay yidhahdeen zanaadiqadii wa kayfa sidee buu yakuunu u ahaanayaa haadaa kani see kani ku dhici kartaa waay way ku markhaati fureen iyo way ka aamuseen oo mayna ilaah baa garanayay dheheen allow adaa garanayay dheheen say isu waafaqaysaa wa ayib fa yaquuluuna waxay leeyihiin kayfa yakuunu hada kani see ku dhici karaa wey fa yaquuluuna waxay leeyihiin laa cilma lana rusushii waxay leeyihiin aayadda hore laa cilma lanaa bay dhaheen cilmi uma lihin allow wixii loogu jawaabay ummaduhu ay sameeyeen aqoon uma lihin wa ahbara wuxuu alla warramay canhum xaggooda wuxuu ka waramay annahum iyagu rusushu yaquuluuna inay leeyihiin haaulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim allow kuwani waa kuwii been korkaaga ku sheegay oo inay ku markhaati furayaan bay aayadda kalena sheegtay fazacamuu markaasaa waxay sheegeen anna alqur'aana qur'aanku yanqudu inuu burinayo bacduhu qaarkiin bacdan qaarka kale waaba iska hor imaanayaabay dhaheen ayb jawaabtu maxay tahay marka yani waxaa la mid a ah oo hadda aayaddaa dambe la mida yacni markhaati furka dadka markhaati furaya inay rusushu ka mid yihiin aayada sii caddaynaya ka sii cad baaba jiraba oo waxaa ka mid a aayadda fii suurati الnisa fakayfa ida ji'na min kulli ummatin bishahiidin waji'na bika calaa haؤulaa'i shahiida nebigu inuu ummaddiisa ku markhaati furayo aayadda kale fii suurati naxlina wayba ka guda weyn tahay wayowma nabcadu fi kulli ummatin shahiidan calayhim min anfusihim waji'naa bika shahiidan calaa haula marka inuu rasuulka ummadiisa ku marhaati kacayo rususha kalena ummadooda ku marhaati kacayaan bay ku caddahay marka wayaquulu lshhaadu kuwa markhaati furayaaya inay rusushii ku jiraan aayadahana sii caddaynaya soo maa kuwa horena maxay leedahay laa cilma lanaa bay dheheen imaamku sidanu isu waafajiyey marka ayb wuxu uhi wa ama qowluhu odhaahdiisa alla uu yidhi yowma yajmacu allahu arusula fayaquulu maada ujibtum oo ay laa cilma lanaa ku jawaabeen fainahu alle yas'aluhum waa weydiinaya cinda zafrati jahannam ah, jahannama marka ay yani ayay mxuu ahaaye ay mxuu ahay kacsan kacdo jahanama markay kacsan tahay zafradu waa marka shaygu kacsan yahay oo sawdaynayo oo uu bursan yahay marka jahannama markay kacsan tahay oo addoommada la hor keeno oo khatar ay dareemaan oo cid walba markaa cabsanayso markaasuu alla weydiinaya oo wuxuu ku leeyay rusushii maadaa ujibtum xaalad adag oo la wada argagaxsan yahay la naxsan yahay rabbi sallim sallim la taagan yahay jahannamo lays hor keenay xaaladdaasoo la wada naxsan yahay ayaa su'aashani imaanaysaa maadaa ujibtum ayib fa yaquulu alla wuxuu ku leeyahay maadaa maxay baa ujibtum laydinku jawaabay fi tawxiidi tawxiidkii iyo iimaankii aad ummadaha u geyseen maxay kaga jawaabeen maxaase laydinku jawaabay fatadhabuu waxaa tegaysa markaa cuquuluhum rusushaasi caqliyaalkoodii baa tegaya cinda zafrati jahannama jahannamo markay kacdo oo ay muxuu mxuu ahaayeay muxuu ahaaye addoommada la hor keeno oo ay argagaxaan oy naxaan oo laysku wada naxo markaasi caqligii iyo fahamkii iyo jawaabta heliddeedii baa marka ka lumaysa fa yaquuluuna markaasaa waxay leeyihiin laa cilma lana wax cilmiya ah uma lihin ya ila markaa waa la wada yaaban yahay soo maa rabbi sallim sallim bayba taagan ilaahu aniga inabadgeli marka waxay ka dhigan tahay adiga haddii inta lagaa nixiyo inta lagaa nixiyo oo lagu argagixiyo kadibna si kada'a ah su'aal lagugu soo tuuro miyaa ka jawaabi karta ya adoo naxsan oo gariirahayo oo rafaadsanba haddii lu yadha war magacaa en en en en umbaad ka bixi soo maa yacni ma soo dhufan karti maxaa yeelay xaaladda ku haysataa keenaysa inaad jawaabti gabto marka markaa ay rusushu leeyihiin laa cilma lanaa ee ay jawaabta ka gaabsanayaan xaalad adag baa lagu jiraa markaa cuquushii iyo fahamkii ay keeni weyday markaa inay jawaab bayxiyaan macnaha ayib laa cilma lanaa uma markaa kadib tarjicu waxaa usoo noqonaysa lahum iyaga cuquuluhum kaskoodii iyo garashadoodii baa usoo noqonaysa min bacdu markaa kadib fayaquulu markaasaa fayaquuluuna waxay dhahayaan marka haaulaa'i aladiina kadabuu calaa rabbihim Ah, markaasay ku markhaati furaya dhahayaan kuwani waa kuwii rabbi korkiisa ku been sheegay ah, oo beeniyey oo tawxiidka diiday oo gaalnimo laga kari waayo way ku markhaati furayaan fa haada kani tafsiiru maa shakat waa wixii ay shakiday caddayntii fiihi dhexdiisa azanaadiqadu zanaadiqadu ay ka shakiyeen masaladu saasay kale tahayoo waa xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo mawaaqif kala duwanoo la mari doono maalinta qiyaamada oo marna jawaabtu ay ambiyadiiyo rususha ka lumi xaaladda taagan daraaddeed marna ay jawaabtii saxda ahayd ay jawaabayaanoo ay ku markhaati furayaan ummadahooda ayib tawfiiqda iya iswaafajinta iyo caddaynta iyada ah iyadana waxaa laga wariyaa cabdullahi bin cabbaas iyo mujaahid iyo sudi iyo hayrkoodba mufasiriintii salafka ka mida sidaa imaamku isu waafajiyey bay mareen iyagana oo laga wariyaa oo laga soo guuriyaa jawaab kalena iyadana waa jirtaa oo waa midda uu dooranayo alimaam ibnu jariir itabari alxaafid ibnu kaiir iyo hayrkoodba isaguna wuxuu leey waa wanaagsan yahay oo maxay tahay iyaduna marka ay leeyihiin laa cilma lana laa cilma lana waxay ka wadaan bimacnaa yacni laa cilma lana ilaa cilmun anta aclamu bihi mina allow cilmi uma lihin ilaa midaad adigu nooga xogogaalsan tahay mooye saasay ka wadaan oo waxay anfinayaan oo ka gaabsanayaan allah maadaama uu arrinkan ugu xogogaalsan yahay bay cilmigiisa isaga u daayeen isaga ayay u daayeen allah tabaaraka wa waxay ka wadaan falaa cilma lana biاnnisba ilaa cilmika almuxiiط bikulli shay annaga inta aanu ka garanayna allow jawaabtii ay ummaduhu bixiyeen intaan ka garanayno iyo cilmigaaga adigu intaad ka garanayso marka laysu fiiriyo kaanaga waxba maaha laa cilma lana kaanaga waxba uma dhigmo allow adaa nooga xogogaalsan wa waata aayadaha gadaal dambe suuratu sooma hayn suurat lmaa'ida nabiyullaahi ciisa aayadaha u dambeeya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka la weydiiyey su-aashiisu maxay ah ya aanta qultaan lilnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah ilaa nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam wuu leeyahay rabbiyow adaa iiga xogogaalsan ummadahani waxay ku jawaabeen waa addoommadaadii uu isagu iska fogeeyo somaali marka sax ambiyadu wixii loogu jawaabay iyo ummadahoodu wixii diiday iyo waxaan diidin way ogyihiin laakiin maxay cilmiga isaga fogeynayaan oo uga gaabsanayaan lianna cilmigoodiiy waxay og yihiin ka alla marka loo fiiriyo wuxuu og yahay waxba ma aha saas manaa marka tafsiirka noocaasa waxay anfinayaan waa ka alla marka loo fiiriyo kooda ayay ka dhigayaan waxaan jirin oo kale noocaas tafsiirka noocaasa baa waxaa maraya ibnu jariir itabri caleyh raxmatullah iyo ibnu kaiirna waa rajaxaya ayib maxaa yeelay waxay leeyihiin anagu waxa aanu wax ka sheegi karno waa un daahirka laakiin baatilka iyo ummadahan quluubtooda wixii ku jira yaa ogsoonaa ya allah waaye marka saas way macnaa ayb marka saasayna isaga hor imaanayninoo ay isu waafaqsan tahay wey macnaha hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi wslm